alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin baynu kusoo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabu taxriimi wasli shacri wlwashmi wlwashri waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiiska kun iyo lix boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo eh, sideed iyo toddobaatan wcan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala lacana allah alwaashimaati walmustawshimaati walmutanamisaati walmutafallijaati lilxusn ibn mascuud waxa uu yidhi lacana allahu alwaashimaati ilaahay ha nacdalo dumarka washmiga samaynaya oo jidhkoodii deldaloolinaya irbad iyo wax la mida ku deldaloolinaya ama ku dilaacinaya dabeedna markay kaga dhiijiyaan waxyaala ku guraya ama indhakuul ha noqdaan ama waxyaalo kaleba ha noqdaane si midab ay u sameeyaan oo jidhkoodii meelaha qaarkood midaba gaara ay markaa ugu qoraan oo ugu xardhaan iyo walmustawshimaati kuwa washmiga dalbaaya ama naftooda u dalbaya oo odhanaya igu sameeya ama cid kaleba u dalbaya ilaahay aan nacdalo cabdullahi bn mascuud wuxuu u odhanayaa marka hore yacni min qawlih laakiin dib buu ka sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay oo itibaacan linabiyi sala allahu aleyh wasalam uu nacdalaay nusakha qaar waxay siyaadinayaan wnaamisaati wannaamisaati iyo kuwa markaa timaha ee suuniyaha yacni markaa xiiraya oo wax ka mida marka waxa weeye qorqoraya ama xiiraya sunniye cid kale leeyihiin oo kale bay xiirxiirayaan ama qorqorayaan waalmutanamisaati iyo kuwa dalbaaya ama amraaya in saa la sameeyo oo leh marka waxa weeye sunniyaha marka ii qorqor ama tan u qorqor oo yacni marka wax ka mida ka xiir labadaba ilaahay ha nacdalo waalmutafallijaati lilxusni kuwa ilkahooda kala durkinaya ilkihii qorqoraya si ay u yeeshaan ilka feedhfeedhan kuwana ilaahay ha nacdalo almughayiraati khalq allaah kuwaa soo beddelaaya khalqiga ilaahay iyo abuurka ilaahay beddelaaya faqaalat lahu imra'atun fii dalik waxay ku tidhi cabdullaahi bn mascuud imra'atun qof dumari waxay ku tidhi fii dalika ay fii sha'ni dalik arrinkaas waxay ka tidhi iyadoo cabdullaahi la hadlaysa ayay tidhi maxaad u nacdalaysa fa qaala wuxuu ihi wamaa lii laa alcanu oo maxaa ii sugnaaday xaalaana nacdalayn ma lacana rasuuluullaahi sala allahu aleyh wasalama kii uu nacdalay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam maxaanu nacdali waaye waa nacdalayaa ku rasuulku nacdalay wa huwa fii kitaabi illaah kaa rasuulku nacdala in la nacdalaana kitaabka ilaahayna waa ku sugan tahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa aataakum alrasuulu waxa rasuulku idin siiyo sala allahu alayh wasalam fakhuduuhu qaata fayga iyo khaniimada wuxuu idinka siiya qaata wakada awaamirtuu idin siiyana qaata waa soo gelaysa wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana oo idin diidana fantahuu ka reebtoonaadoo ka hadha waxay ku tidhi markuu ku yidhi wamaa lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa fii kitaab illaah waxay tihi qur'aankao dhan waa akhriyey kama helin yani marka in ciddaa la nacdalo cidda aad nacdalayso in la nacdalo kitaabka ilahay kama helin wuxuu cabdullahi ugu jawaabay haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd bimacnaa qiraa'aad fahmaysa kitaabka haddaad akhrin lahayd waad ka heli lahayd markaa dambuu deedna aayadda u sheegaya wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu oo cumuumkaasay ku jirtaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kastuu la yimaado wax kastuu amro in la qaato wax kastuu reebo in laga tago yacni markaa oo laga fogaado waxaa laga qaadanaya qur'aanka ayaa laga qaadanaya marka cumuumkaasay soo gelaysaa buu leeyey muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay almutafallijatu hiya alatii tabrudu min asnaaniha waata soofaynaysaa mibrad waxaa la yidhahdaa soofaha la yidhahdaa soofahan midida lagu liso ama waxa la midka ah wixii la doonaya af in loo yeelo af yaro oo dhuuban oo waxgoynaya loo yeelo soofa la mariyaa mibrad baa la yidhahdaa marka waata soofaynaysa min asnaaniha ilkiheeda wax ka miday soofaynaysaa si waxaweeye ilkihii marka ay u dhuudhuubtaan oo u koobnaadaan oo ayna u balbalaaran oo yani u dhaadheeraan oo yani haakada liyatabaacada bacduha min bacdin qaliilan si ay qaarkoodba qaarka kale uga fogaadaan in yar wa tuxasinuhaa qurxinayso wanaajinaysa wa huwa alwashru waa washriga weeye ilkii in la qorqoro oo la soofeeyo washriga weeye baabkana waa inoogu sugnay waalnaamisatu naamisadu hiya alatii taakhudu waa ta qabanaysa min shacri xaajibi hayriha sunniha cid kale leedahay timahooda wax ka mida ayay markaa goynaysaa oo qabanaysaa wa turaqiquhu waa markaa waa dhuubaysaa liyasiira xasanan si uu noqdo mid wanaagsan u noqdo yani dadka qaarkood ba waxay fadilayaan sunniyuhu inay noqdaan lan yar oo dhuuban inay noqdaan sunniha balballaaran waxay ka jecel yihiin sunniyaha dhuudhuuban ee sidaa u rogan ya markaa sidii oo kale waxay doonayaan inay markaa sunniyihii dhuudhuubaano in ka mida marka waxaan ay xiiraan oo ay marka waxa dabeedna sunniyo yacni markaa dhuudhuubanoo quruxsan ay yeeshaan waalmutanamisatu mutanamisaduna waa mufradkii mutanamisaade allatii ta'muru man yafcalu biha dalik waa tii amraysay cidcaynkaa inay ku samayso amraysay ama dalbaysay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mutanamisadu iyo naamisadu kuma gaar timaha suunniyaha kuma gaar waa timaha wejiga ku yaalla mooyaane de wixii daliil ka reebay oo kolleyba shaarubaha raggu inay gaabiyaan dee waa mid markaa mashruuc oo sunna ah weeye oo sunulfitra ka mida oo sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida weeyaan marka bacdu ahlicilmi way camlimayaan waxay leeyihiin timaha kale wejiga ku yaalla marka shaarubaha laga reebo hadday tahay waxa weeye kuwa sunniyaha iyo kuwa marka waxa weeye garhka iyo kuwa markaysa waxaan canfaqada waa taa dibinta hoosteeda timaha ku yaalla timahaasoo dhan marka in la jaro culamada qaar waa soo gelinayaan waxay leeyihiin naamisadu iyo mutanamisadu waxay noqonayaan timaha wejiga oo kuwa sunniyuhuna ka mid yihiin xirista la xiiraayo ayaa marka ay noqonayaan culamada qaarkoodna waxay ku gaar yacni timaha sunniyahay ku gaar timaha sunniyaha ayay ku gaaryeeriyeen laakiin sida marka ay u badan tahay waa in markaa sunniyaha culammada ay u badinayaan taa ay u badinayaan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in jirkii in la deldalooliyo wax lagu qorqoro inaynay bannaanayn oo dembiyada kuwooda waaweyn ay ka mid tahay maana soo aragnay axaadiista qaarkood oo mawduuca ku saabsan sida xadiiska inoogu dambeeyey timaha sunniyahoo kale iyaga laftooda in la qorqoro oo wax ka mida la xiiro Eh, iyaduna waa xaaraan waa dembi kabaa'ira in la amro ama la dalbo amaba la sameeyo ficil ahaan waa mid xaaraanaan bannaanayn timaha sunniyaha in la qorqoraa ilkaha in markaa la qorqoro oo qurux looga jeedo taasina waa mid xaaraanaan bannaanayn haddii waxa weeye cilladii ay jirto ilkihii yacni markaa xanuun oo kale ku sugan yahay oo dee waxa weeyaan ay tahay min baab alcilaaj ee aan looga jeedin qurxin aan looga jeedin oo kalea ilkii ku sugan dabad xaaladda caynkaasaa la hagaajinaya taasi waa min baab alcilaaj baabkii daaweyntay gelis laakiin ilkihoo aan waxba qabin wax dhibaato a ah lahayn in waxa weeye markaa la qorqoro oo la soofeeyo taasi waa mid marka aan bannaanayn weeye waa mid aan bannaanayn weeye waalmutafallijaati lilxusni almughayiraati khalqa allah ee khalqiga ilaahay bedelaya marka ashyaadaasi takyiiru khalqi illaahi inay soo gelayso taana waa laga qaadanaya shaytaankuna waa doonayaa in khalqiga ilaahay la qayiro wala aamurannahum fala yuqayirunna khalqa allah aynu soo aragnay aayadda waa soo marray ahlucilmigu waxay isweydiiyeen mas'alo yacni ku saabsan haddii qofkii dumar ahayd uu ka soo baxo gadh iyo shaaruba ay ka soo baxaan ma goyn kartaa garkaa iyo shaarubaha ma iska xiiri kartaa mise way iska daysanaysaa dumarkii haddii ay ka soo baxaan garh iyo shaarubo kollay culamadu waa isku khilaafeen laakiin madhabta shaaficiyadu waxay qabaan inay mustaxab tahay inay iska suuliso oo ay iska xirto saasaa madhabka shaaficiyadu qabaan alimaamu nawowi wuxuu odhanayaa wa hada alficlu xaraamun ila ida nabatat lilmar'ati lixyatun aw shawaaribu fala taxrumu isaalatuha timaha wejiga in la xirxiro dumarka ay xirxiraan waa mid xaaraanaan bannaanayn mooyaane inay ka soo baxdo qofka dumar ah gadh iyo shaaruba ay ka soo baxaan marka xaaraan ma aha in la suuliyaa waa iska markaa iska xirtaa garhka iyo shaarubaha bal yustaxabbu cindana annaga agtayada waa mustaxab buu yidhi madhabkayaga oo iyada waa loo sunnaynayaa inay marka iska xirto waayo waxa la yaqaanaa garhka iyo shaarubuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha fawaariqda ah ee ragga iyo dumarku ku kala soocan yihiin oo ragga ayaa loo yaqaanaa inay garh iyo shaaruba leeyihiin marka dee dumarkii hadday garh iyo shaaruba yeeshaan ta noocaasi waxaweeye waxay dareemaysaa yacni naqsi waxaana laga yaabaa in dee guurkeedii iyo wax looga tagaba oo de markaysa markaa ayaaba dhici karto lagu cileeyo oo marka taas yadaa dhibaata ka soo gaadho in lagu tuhmaysto inay labeeb tahay ama wax la mida baa iska iman karta in markaa lagu caayaa ka iman karta in guurkeedii lagu cilladeeyaa ka iman karta marka saas aawadeed yacni sidii dumarka lagu yaqaanay si ay ula mid noqoto yacni markaa iyadu garhka sii daayada raggaa lagu lahaa ma soo gelayaan dumarku ma soo gelayaan marka inay xirtaa waa mustaxabba way jiraan culamo khilaafsan oo ibnu jariir atabari isagu wuxuu leeyahay eh, garhkii inay xiirtaa ama waxa weeye markaa timahan canfaqada yacni markaa inay xiirtaa ama shaarubaha inay xiirtaa waa xaaraan uma bannaana saasuu odhanaya laakiin sida madhabka shaaficiyadu qabaa waa sida hore weeye waa sida hore weeye marka u ekaanshihii ragga ay u ekaanayseen way ka fogaanaysaa markay iska xiirto markay iska xirto way ka fogaanaysa oo dumarkiibay dee u muuqaal ekaanaysa ila markan kale dumarkii waa ka muuqaal duwante waayahay suurada noocaasa calaa kulli xaal waa laga reebayaa laakiin haddii kale waxay noqonaysaa in markaa timahaas ayna xirxirin timaha hadday xirxirto waa xaaraan bay ka tahay wakadalika ragga laftoodu hadday timaha sunniyaha xirxiraan iyaguna waa la mid oo marka waxa weeye xaaraannimada waa ku jiraan malacnadani waa soo gelis waayo xukunkan waa xukum caam ahaan loogu diidaayo inamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a marka sida dumarka loogu diidaa raggana loogu diidaya hadday tahay ilkaha in la qorqoro oo la feedhfeedho oo loo soofeeyo markaa loo qorqoro si ay u quruxsanaan lahaayeen oo u feedhfeedhnaan lahaayeen hadday tahay timaha sunniyaha in la xiirxiiro hadday tahay markaa jidhka in markaa waxa wax lagu mudmudo oo markaa waxaweye midaba loogu sameeyo inta lagaga dhiijiyo kullu daalika waxaweye rag iyo dumarba xaaraan bay ka tahay laakiin dumarka waxaa si gaara ah loogu sheegay yacni iyaga yacni markaa qaarkood saa samayn jireen oo sida badan ragguma samayn jirin waayahay baabka laba boqol iyo toddobiyo sagaashan baabunahyi can natfi shaybi min allixyati waalra'si waghayrihimaa baabunahyi nahyiga sheegista la sheegaayo u baab yahay ay baabu dikri nahyi can nadfi shaybi cirada in la rifo la reebaayo min allixyati garhka laga rifo iyo wara'si madaxa laga rifo wa khayrihimaa iyo mawaadic kale oo jidhka ka mid oo halkaas aan ahayn laga rifo kullu dalika in la diidaayo la reebaayo u baab yahay wa can nadfi alamradi shacra lixyati cinda awali tuluucih wa can nadfi alamradi kii markaa garhka aan lahayn inankii dhallinyarada ahaa ee garhka aan lahayn ee wejigiisu sibiixda iska ahaa inuu rifo reebista la reebaayo loo diidaayo shacra lixyatihi garhkiisa timihiisa inuu rifo loo diidaayo cinda awali tuluucihi marka ugu horrayse uu soo baxo cinda awali tuluucihi marka ugu horrayse uu soo baxo waxaa dhacday yararka qaarkood marka garhku ku soo baxo way dhibsadaan garhkan soo baxay waana ka khajilaan marka waxay isku dayaan siday marka waxaweye u rifi lahaayeen oo garhkaa isaga baabi'in lahaayeen hadduu xiirana yacni wuu ku soo kordhayaa markaa dabeedna tintin buu u goynayaa si waxaweeye marka aanu ugu badan ayuu saasoo kale u rifayaa tan noocaasina waxay noqonaysaa iyaduna markaa mid in la sameeyo aynay ahayn oo la diidaayo iyada lafteeda markaa rifitaanka la diidaayo garkana marka horeba waxaa layna amray in la sii daayo oo raggu waa inay garka sii daayaan acfu lixa sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waayahay xadiidka kun iyo lix boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaaliyo toddobaatan can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam camr ibnu shucayb wuxuu abu daawuud ka soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i can abiihi shucaybna aabbihii ka warinayaa shucayb aabbihiina uu ka warinaya can jaddihi yacni awowgii uu ka warinaya ama camar isaga daa camar uu ka warinaya can abiihi aabbihii uu ka warinaya aabbihiina can jaddihi awowgii uu ka warinayaa can jaddihi wuxuu noqonaya can jaddi camrin camar markaa awowgii uu ka warinayo radia allaahu canhu wa camr bnu shucayb ibn muxamed ibn cabdillaahi ibn camr ibn alcaas camr ibnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibn alcaas weye marka can abiihida waxaa loo jeedaa muxamed baa loo jeedaa shucayb looma jeedo siday culammada muxadisiinta muxaqiqiintii maraan waa saas weeye haddii la yidhaahdo shucayb baa looga jeedaa xadiisku inuu daciif noqdaa ka dhalanaysa say uga dhalanaysaa shucayb ibnu muxamed cabdullaahi ibnu camr ibnu oo awowgii ah waxba kama maqal marka munqaic buu noqonayaa xadiisku wuxuu noqonayaa munqatic buu noqonayaa haddii laakiin la yidhaahdo camr wuxuu wax ka warinayaa muxamed ibnu cabdillaahi buu wax ka warinayaa oo camarna u awow ah shucaybna u aabba ah haddii sidaa la yidhaahdo camar awowgii muxamed wax waa ka maqlay muxamedna aabbihii cabdullaahi bnu camr bnu caas wax waa ka maqla idan laa ishkaal xaalka caynkaasa yacni markaa ishkaal ma imanayo can jaddihina looma jeedo eh, moxamed ibnu cabdillaahi oo markaana xadiidku mursal buu noqon lahaa ila moxamed ibnu cabdillaahi bni camr bn caas eh, saxaabi ma aha marka wuxuu noqon lahaa xadiidku min qabiili mursal ayuu noqon lahaa culammaduna waxay ku dareereen sanadka caynkani inuu yahay sanad xasana inuu yahay saasay ku dareereen mawaadicda qaarna waa soo aroortay jadka in la magacaabay oo cabdullaahi bnu camrin in isagoo ah in la magacaabay xaakim baa mustadraga ku soo wariyey mustadraga ayuu ku soo wariyey dabeedna wuxuu odhanayaa xadiidkani wuxuu ka dhigan yahay sanadkan markuu sheegaayey sidii waxaweye gacantu gacanta inay la kulantay bimacnaa inuu sanadku sid u xidhiidhsan markaa sanadkani caddaynaya macno noocaasoo kaleu tilmaami jiray calaa kulli xaal xadiiska haddii lagu soo wariyo ariiqa camr bnu shucayb can abiihi can jaddi ujedkana looga jeedo cabdullaahi bn camr bn caas wuxuu marka noqonayaa xasan ayuu noqonaya culammadu waa taxsiiniyaan can inabiyi sala allahu aleyh wasalam waa cabdullaahi bnu camr bn caasna ka warinaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala waxa uu yidhi laa tantifu shayb harifina cirada cirada harifina fa innahu nuuru lmuslimi yowma alqiyaama waayo waa nuurka muslimka maalinta qiyaame muslimka nuur buu u yahay ciradu u tahay xadiisun xasan waa xadiis xasan ah sanadkaa xasan u jeedaa rawaahu abu daawuuda waatirmidiyu waannasaa'iyu biasaniida xasana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i sanada xasan ay ku soo wariyeen sanadada xasanka waxaa loo jeedaa oo uu sheekhu u isticmaalaa tacbiirka caynkaasoo kale ah xadiidku hadduu markaysa markaa waxaan yani aakhirka hoose xagga matniga xigta dariiq keliyaba ha isugu tagee hadduu dariiqaasi kala baydhbaydho oo xaggan soke markaysa markaa sanadadu mutacadid yihiin walow meel dhexaba ha ku kulmaanbe wuxuu isticmaalaa tacbiir ahaan biasaaniida ayuu isticmaalaa ama saxiixa ama xasana markaasoo kalena culammadu waxay badiba u isticmaali jireen inay yidhaahdaan waa sanad keliya oo xadiidku markaysaa dee aakhirku sanadkiisu isku mid noqonaya marka sanado kala duwan maaha waa isku sanad qura qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi huwa xadiiun xasan waa xadii xasana buuyi xadiis xasana weeye weliba ziyaadana waa lagu daray oo ah ma min muslimin yashiibu shaybatan fi lislaami ila kataba allahu lahu biha xasanatan waxata canhu biha khatii'a yacni ciro ciroobaa ma jiro islaamnimada ku ciroobaa inuu allah ugu qoro mooyaane yacni markaa ciro kasta inuu xasano ugu qoro dembina kaga daadiyo dembina uu kaga daadiyo marka yaxya ibnu saciid iyo sufyaan ayaa labaduba xadiiska soo wariyeen xaggan hoose oo markaysaa sanadada kala baydhaya uu sheegayo waa marka mid ahaan baa markaas sidan odhanayaan oo isagu lafdigaa ziyaadadaa ku soo wariyey xadiisku shaahidna waa leeyihi shaahid eh, min xadiisi abi hurayra ah ayuu leeyahay oo isaguna sidanoo kale ula mida tilmaamayana weliba ziyaadadana ku daraya ziyaadada aynu markaa soo naqlinay marka xadiisku cala kulli xaal waa sugan yahay albani wuxuu odhanayaa waa xasanun saxiix tacbiirka xasanun saxiix buu u jeedaa waa xasanun lidaatihi saxiixun lighayri laba dariiqoo mid walba xasan yahay baa kulma oo mid walba xasanun lidaatihi yahay xadiiska abi hureyre iyo xadiiska cabdulahi bni camr bni caas marka labadii xasan ee mid walba xasanun lidaatihi uu ahaa way isi sii xoojinayaanoo saxiixun lighayrihi bay noqonayaan quwadii bay saxiixuljaamic sakiirkan filaya inuu ahaa xadiiska can ibni cumara laakiin saxdu waxay ahayd can ibni camrin saasay saxdu ahay xadiiskan waxaa laga qaadanaya cirada in la rifo inaynay ahayn ee cirada la daysto ciradana fadli ku jiro oo qofka islaamnimada ku ciraystay fadli baa ugu sugan marka waa inuu yani waxaweye daystaa kuna sabraa cirada iska baabi'i oo yacni waxa weeye ama madoobiy ama iska rif waa inaanu odhan xadiiskii madoobeynta ku saabsanana waa inagii soo maray ee tilmaamayey in cirada la madoobeeyaa inay xaaraanta inay bannaanayn sheikhuna waa baabaysto baabka waa ku sheegay in markaa ciradii in la madoobeeyaa inay xaaraan tahay waana ka soo hadalla in la yska rifo oo markaa la yidhaahdo ciradii si ay aynay iga muuqan tintin baan u jarayaa waa rifayaa taasna nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waa reebay waa nahyi laa tantifu shayb waa nahyi nebigu calayhi salaatu wasalaam u reebaayo markuu nahiyey ayuu haddana wuxuu sheegay fadliga ku jira cirada islaamnimada in lagu ciroobo fadliga ku sugan baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaana inay nuur u noqonayso marka maadaamay sidaa tahay daysta yacni tin kasta oo markaa waxa weye ciro ah oo islaamnimada uu ku ciroobayna xasana looga qorayaa dembina waa lagaga daadinaya marka dee fadli weyn baa ku jira waa in lagu sabraa yacni aan la rifin aan la madoobayn si baaqyada kale waa la marin karaa hadday casaan tahay hadday bunni tahay hadday cawlaan tahay iyadu waxay tahay mid markaa la samayn karo laakiin madowga khaaliska in la madoobeeyo oo madow la mariyo taasi waa tii aan iyadu bannaanayn weeye rifista la rifayana waa laynoo diidayaa oo baabkan baa ku saabsan garhka ha laga rifo madax ha laga rifo jidhka kale markaysaga meelo ka mida ha laga rifo waxa muuqanayaa loo jeeda ama meelihii laynagu yidhi marka horeba markaa de rifa iyadu waa ka hadhan yihiin kilkiladoo kale haddii timihii ku yaallay ay ciroobaan dee laa tantifu shayba way ka hadhantaho xadiis khaasay leedahay wa natfi libti waxay ka mid tahay sunan lfitra in kilkilada timaha ku yaalla la rifaa sunnahay ka mid tahay waa min sunan lfitra sunnihii nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ka mid marka laa tantifu shayb waa ka hadhays ya ma soo gelayso xiirista timaha hoose la xiirayaana iyadana la diidi maayo waa sunne bal wakhtiyada qaar waa waajibaysaa nadaafadii iyo waxyaalahaasaana ku sugan yani nadaafadii iyo tahaaradii inay wanaagsanaata ayaa ku sugan sunankii fitradana waa ka mid axaadiista qaarna waata ku soo aroortay marka inaan la daysan oo loo wakhtiyeeyey inaan la daysan afartan maalmood wax ka badan in afartan maalmood loo wakhtiyeeyey xadiis waa kii tilmaamaya timaha kilkilada iyo timaha hoose iyo yani marka ashyaada wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay inanka dhallinyarada ah ee aan garhka lahaan jirin markuu garhku ka soo baxo inuu garhkii rifo taasna waa la diidaya oo waxaa loo diidaya dee marka horeba garhka inay sii daayaan raggu ay tahay oo acfu llixa yacni garhka sii daaya ya nabigu calayhi salaatu wasalaam amre in la sii daayo dee rifista la rifayaana waxay noqonaysaa sii dayntii mid ka hor imanayso liddi ku ah liddi ku ah ayay noqonaysaa xadiidka kun iyo lix boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sideetan wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam man camila camala laysa calayhi amruna fawarad rasuulku wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam man camila ku kastoo sameeya camalan camal sameeya ficil camalkaasoo laysa calayhi amrunaa amarkayaga aan waafaqsanayn oo amarkayaga aan ku sugnayn waa amru diin baa loo jeedaa fahuwa waa mid lagu radinayaan laga aqbalayn rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ashyaada bidaca ah inaan la aqbalayn shaygii sharciga khilaafsan in la radina taasaa laga qaadanaya farqina ma kale laha qofku isagu inuu soo darisiiyey iyo cid kale inay soo darisiisay farqi ma kale leh man camila camalan sawaaun kana almuxdis am hayra ya yacni waxaa isku mida inuu isagu yahay ka soo darisiiyey iyo inuu markaa khayrkii yahay oo isagu aanu soo darisiin farqi ma kale man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waxyaalaha shareecada khilaafsanee ka hor imanaya ee nidaamada laga dhigtayna iyaguna waa soo gelaya haddii xeerar shareecada khilaafsanoo kale la dejisto waa loo deliishanayaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa haddii bidac lala yimaado waa loo dariishanayaa man camila camala laysa calayhi amruna fawaraddun yani markaa saas ayuu markaa noqonaya amrunaa waxaa loo jeeda amru diin baa loo jeeda waxaa kale jira amru diin iyo amru dunya umuraha adduunyo wixii aan shareecada ka hor imanaynin waa lala iman karaa antum aclamu biumuuri dunyaakum waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka waxa weeye mamnuuc ma aha adduunyada wax cusub in lagu soo darisiiyo lagu soo kordhiyo haddii ayna shareecada ka hor imanayn bisharti haddayna shareecada ka hor imanayn la diidi maayo inay xaaraan ahayn baa la doonayaa shaygaas ya alaslu fiiha alibaaxa laakiin umuurta diinka ku saabsan umuuru diin asalku ibaaxa maaha shaygii aan marka waxa weeye daliil lahayn wuxuu noqonayaa mid markaa marduud ah aan markaa waxa weeye bannaanayn buu noqonaya baabkan muxuu ugu soo deliishaday wuxuu ugu soo deliishaday waxyaalahan mukhaalafaad sharciya maadaama ay yihiin inaan lala imanin inuu cumuumka ka deliishanaayo ayuu u keenay cumuumka inuu ka deliishanaayo ayuu u keenay waa yahay baabka laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan baabu karaahiyati listinjaa'i bilyamiin wa masi ilfarji bilyamiini min hayri cudr baabu karaahiyati listinjaa istijada in la karaahiyeysanaya ayuu u baab yahay lagu istijoodo bilyamiini midigta lagu istijoodo yacnii in midigta lagu istijoodaa inay karaahiyo tahay oo sharciga ay karaahiye ku tahay makruuh tahay ayuu u baab yahay wa yacni xubinta taranka in la taabto bilyamiini midigta lagu taabto cinda alistinjaa'i marka la istinjoonayo lagu taabto midigta inay iyaduna karaahiye tahay ayuu markaa u baab yahay min hayri cudrin xaal cidda taabanaysa cudurdaar ay ka madhan tahay oo hadduu cudurdaar leeyahay dee waa u bannaantay oo kale qofkii haddii aanu bidixdii lahayn oo gacantii bidix baa ka go'an amaba waa leeyahaye xaaladdan nabar baa ku sugan iyo wax la mida oo aanu u isticmaali karin ama waa jabantahoo kabniyaa ku xidhan marka gacantii ma isticmaali karo amaba gacantii waa ka go'antay gacantii bidixe uu ku istijoon lahaa xaaladda caynkaasa cudurdaarka daraaddeed midigta wuu isticmaalaya midigtii waa u isticmaalaya ha yeeshee nadaafadda hadhow waa inuu iska ilaaliyaayo dee gacantu waa gacantu wax ku cunayey yacni wax markaa meeshii si fiican u daahiriya oo jeermiskii iyo wixii ku sugnaa ka dila yacni waxa weyan waa inuu markaa ka dambaysiya ama ciid inuu ku cidaado oo markaysaga ku maydho ha ahaato ama saabuuno markaysaga inuu ku maydho ha ahaato yacni ama marka waxa weeye shaambooyo inuu ku maydho oo kale ha ahaato calaa kulli xaal wax si fiican u nadiifinaya oo jeermiska ka dilaya waa inuu markaa ku isticmaalaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi qataadata radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ida baala axadukum falaa ya'khudanna dakarahu biyamiinih idaa baala axadukum midkiin hadduu kaajo falaa ya'khudanna dakarahu xubintiisa taranka yaanu ku qabanin oo ku qabanin oo ku qabanin biyamiinih midigtiisa yaanu ku qaban walaa yastanji biyamiinih yaanu ku istijoonin midigtiisa walaa yatanafas fi linaa yaanu ku neefsanin weelka gudihiisa marka uu sharaabka cabayo weelka gudihiisa yaanu ku neefsan e, bimacnaa e, weelkii ha iska gooyo oo markaa saraha uga kaco oo bannaanka ku neefsado kadib mar dambe ha ku noqdo sharaabkii cabbitaankiisii hadduu doonaayo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa fi lbaabi axaadiisu kasiiratun saxiixa baabkana waxaa ku sugan axaadiis fara oo saxiixa ba ku sugan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa saddex mas'alo ayuu tilmaamayaa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay xubinta taranka inaan midigta lagu qaban idaa baala axadukum falaa ya'khudanna dakarahu biyamiini marka uu istijoonayo xubintiisa taranka yaanu ku qabanin midigtiisa shaqadaa bidixdaa leh bidixdaa lagu istijoodaa lagu maydhaa lagu qabtaa laakiin midigta yacniyada laguma isticmaalo halkaas wixii baabutakriim ah midigtaa lagu isticmaalaa wixii min baabi adan ya iyo wax la yska suulinayo oo markaa ama wasakha ama wax la mida waxaa loo isticmaalaa bidixda waa qaacido guud marka hore wamaa kaana min adan taas aan istidraadan u sheege siinsigoo kale qofku markuu siinsanayo akramakum allah waa in midigta ku siinsan waa inuu bidixda ku siinsadaa laakiin midigta waa u isticmaalan siinsiga uu siinsanaayo waayahay midigtayaanu ku istijoonin waa ynu bidixda ku istijoodaan marka maydhistii meesha la maydhaayey bidixdaa lagu maydhaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen biyaha lagu shushubayo laftooda inaad midigtii ku istijoonayso masooma soo gelayso haddaad biyihii midigta ku qaadato oo dabeedna marka aad marba yacni ku shushubto ya yaynay soo gelin taas ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu samaynayaa weelkii biyuhu ku jireen buu soo qaadaya ama killigii ama wax la mida ama qasabadii yacni waxa weeyaan gacankii qasabadda ama tuubadii dabeedna markaa wuxuu dul qabanayaa meesha wuxuu ka dhigayaa gacantiisa kal xajari ma dhaqdhaqaajinayo iyadoo biyuhu soconayaan yacnii xubnaha uu maydhayo iyo gacanta hoose ayuu dhaqdhaqaajinayaa tan kalena waxa weeye kal xajari oo kaleu ka dhigaya sidii dhagaxoo kale ayuu ka dhigaya laakiin tan hadduu xaggan marna ag saa ugu shubo saa ugu shubo saa ugu shubo ya dee inaad markaa walaa yastanji biyamiinihi shay istinjaa bilyamiinoo soo galay baa jira waa kan ku isticmaalaya ee dee yacni markaa waxaweye ku wadwada marka waxa weeye taas bay culammada qaarkood ay tambiihiyeen oo markaa tilmaameen masale qariiba soomaa waaya walaa yatanafas fi linaa weelka yaa ku neefsanin markuu biyaha cabbayo weelka yaanu ku neefsan waxaa la yidhi oo haddaa siduu samaynayaa yacni haddaanu weelka ku neefsanin yacnii neefsi keliya qofkii markaa haraadkii kaga bi'i maayo abil ilqadaxa can fiik yacni weelka ka goo afkaaga bannaanka ku neefso kadib haddaad doonayso mar kale ku noqo xagga biyaha markaas siduu qofka u qaadanayana taasaa u fiican weelka gudihiisa in lagu neefsado ma aha taasna waa in layska jaraa baabka laba boqoliyo sagaaliyo sagaashan baabu karaahati ilmashyi fii naclin waaxidatin aw khufin waaxidin ligayri cudrin socodka in la karaahiyeysanayo ayuu u baab yahay lagu socdo fii naclin waaxida kab keliya in lagu socdo karaahada la karaahiyeysanayuu u baab yahay aw khufin waaxidin ama khuf keliya lagu socdo khufkuna waa harag addimada la gashan jiray oo sida sharabaadadoo kale ah laba haragoo tolan dimada la gashado oo sida sharabaadadoo kalea weeye marka qof keliya sida haraggaa sharabaadka ah ee mid keliya yaanu ku soconoo addin keliya la geliyey ligayri cudrin cudurdaar la'aan yaanu ugu soconin cudurdaar inuu keensaday mooyaane si kale yaanu ugu socon wa karaahati lubsi alnacli waalkhufi qaa'iman ligayri cudrin iyo kabaha in la xidho iyo khufka in la xidho in la karaahiyeysanayu u baab yahay qaa'iman xaal la taagan yahay la xidho xaal la taagan yahay la xidho ligayri cudrin cudurdaar la'aanteedna saa loo sameeyo yacni wuxuu tilmaamayaa waa in fadhiga lagu gashadaa kabaha mar labaadkana waxa weeye waa in markaa kab keliya aan lagu socon iyo qof keliya ee labada addinba loo cadaalad sameeyaa oo labada addinba kabaha la geliyaa oo iyadoo markaa qofkii uu siman yahay oo dheerli tiran yahay uu kabihi ku socdaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canh anna rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yamshi axadukum fii naclin waaxida midkiin yaanu ku soconin kabkeliya yaanu ku socon kab keliya yaanu ku socon liyuncilhumaa labada kabood baa addimada hagu geliyo jamiican xaalay dhan yihiin aw liyakhlachumaa jamiican ama labadaba ha cagcaddaysiiyo kaba ha ka bixiyo yacani labada addinba kaba ha u geliyo ama labadaba ha ka saaro oo ha ka cagacaddeeyo ha ka madhnaysiiyo wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnay aw liyuxfihimaa jamiican ha cagacadaysiiyo labada addinba labadaa mid ha yeelo inuu u wada geliyo labada addinba inuu ka wada saaro laakiin kabna inuu u daayo addin kabna ka saaro ow sidaa ku socda yaanu samaynin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay shareecada waxyaalaha lagu nahiyaa anwaac bay u qaybsamaan mar waxaa la nahiyaa shay keliya markaasaa jamcan wa farqan mar walba la diidaya marna waxaa la nahiyaa ashyaa mutacadida laakiin waxaa loo diidayaa kulminta laakiin kala geynta la diidi maayo marna waxaa la diidayaa ashyaada mutacadidkaa in sinaba loola yimaado laa jamcan walaa farqan marna ashyaada in la kala geeyaa la diidayaa laakiin in la kulmiyo la diidi maayo in la kulmiyo la diidi maayo wakhtiyada qaarkoodna in la kulmiyaa la diidayaa laakiin kala geynta la diidi maayo calaa kulli xaal tani waxay ku saabsan tahay laba shay baa la diidayaa in la kala geeyo oo maxay ah labadii addin midna kab la geliyo midna kabta laga madhnaysiiyo waa si mushabaho foolxun ya labadii adinna looma cadaalad samayn nooc tashwiihina waa ku sugan yahayoo muuqaalku waxaweye waa xun yahay ee socodkiisina ma dheeli dheelitira waxay sababi kartaa inuu turunturooday sababi kartaa waqaarkiiyo deganaanshihiiyo sidaana waa khilaafsanta marka haddiiba qofka cudurdaar ku yimaado kabi ka go'do inuu kabna iska ilanaado ku socdo midna uu iska laalaadsado sax maaha hadduu labada wada gashan karo ha gashado haddii kale labadaba ha iska bixiyo oo isagoo cagacad ha socdo ila qofku wakhtiyada qaarkood waa socon karaa inuu isagoo cagcade eh. weliba xadiis baa soo arooray sheegaya in nabigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood amray in la cagacaddaado cagcaddaan lagu socdo fii bacdi alaxyaan maaha sida joogtada ah laakiin waxaa looga jeedaa fi bacdi alaxyaan hadduu wakhtiyada qaarkood qofku ku socdo cagacadaanna fawaa'id baa ku jira faa'iidooyin baa ku jira ilahay hataa faa'idooyin ku jira oo dee waxa weeye markaa qofkii yani markaa sidaas yani jidhkiisii wakhtiyada qaarkood uu ka faa'iideeya saas caafimaadka waxyaalaha laga dayo waxaa ka mida in waqtiyada qaarkood he meesha jaygoo kale adoo cagcad ku socdo dhakhaatiirta qaarkood waa ku nasteexayaan waxaa dhici karta jirka meelo xidhxidhan inay furmaan oo manaafic baa ku sugan manaafic ayaa ku sugan ta kale qofka hadday ku qabsato xilliyada qaarkood cagacadaantaba haddaan weligiiba u baran cagcaddaan inu ku socdo kuma socon karo iska fadhiisanaya inuu isbaro faa'ida ku jirta marka xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa yacni nebigu wuxuuna amray calayhi salaatu wasalaam fii bacdi alaxyaan inaanu cagacaddaanno oo cagacaddaan ku soconno ya waayo xaalad waliba qofku waa qabsan kartaa ma dhici kartaa xaaladaha qaarkood kabuh inay ka go'aan wuxuu ku yeeshaana aynay jirin dee haddaanu marka cagacaddaantii isbarin weligiiba aanu ku dhaqaaqin cagacaddaan dee marka hadhow ma socon karo hadhow ma socon karo waxaa jira hadda bahal la sameeyey ee eh, qalab markaa la sameeyaa jiro sidii gocondhadoo kale laga meteliyey yacni saasay usoo taagtaagan tahay waxaa loogu talagalay labada addiin in la saaro oo qofku markaysa marka isku taago marba saa ugu dhaqdhaqaaqo yacni duugistii jidhkao dhan baa ku sugan bay yidhahdeen xanuunada uu dareemayo qaarkood baa markiisa marka waxan yani markaas ka ba'aya markuu cabbaar markiisa marka waxan baalka waa la iibiyaa baalka yacni waxa weeyaan waa qalab caag ah oo wuxuu u samaysan yahay sida gocondhadoo kale markaysaa saas usoo wada taagtaaganya xadiidkan kale waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo saddex iyo siddeetan wa canhu waxaa muslim ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanay ida inqataca eh, shiscu nacli axadikum hadduu go'o shiscu nacli axadikum kabta midkiin indhasheedu hadday go'do falaa yamshi fi lukhraa ta kale yaanu ku soconnin xataa yuslixahaa ilaa uu hagaajinayo taas yaanu ta kale ku socon rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka xataa xaaladda cudurdaarku u keensado kabti ay ka go'day ta kale inaan inaanu daysanoo keligeed ku socon ee uu labadaba iska bixiyo ama markaa uu hagaajiso taa kale taa kale intuu hagaajisto waynu labadaba ku socdaa ama tanna waynu iska bixiyaa taasna saasuu tilmaamaya xadiiskanna tilmaamaya waayahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam naha an yantacila arajulu qaa'ima rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu reebay oo diiday an yantacila arajulu ninku kabaha inuu gashado qaa'iman xaaluu taagan yahay inuu kabaha gashado ayuu nebigu diiday oo reebay wuxuu yihi si ha yeelina taagniha ku gashannina rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud baa soo wariyey sanad xasanoo ku soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya wuxuu yidhi xadisku waa saxiix ayuu yidhi bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen kabaha marka waxa weeye xoogaa ay adag tahay taagnida in lagu gashado ee u baahan xidhxidhka iyo wax la mida u baahan bay ku xambaareen xadiiska in looga jeedo waana min baabi alirshaad waana min baabi alirshaad weeye kabaha markaa yacni iska furan ee addinku la gelinayo xaalka caynkaas ah wax usriga kuma sugnayo dhibaato ahi in taagnida lagu gashado culammadu markay ka hadlayaanna waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa hadduu marka waxa weye isidhaaho taagna ku gasho inuu dee dhacaa dhici karta caynka adigu waxyaalay sheegsheegeen yacni marka asbaaba ay tilmaameen cala kulli xaal waxaa kale jira yacni waxa weeyaan irshaad iyo nadbi annahyu lilirshaad markay yidhaahdaan fuqahadu waxay uga jeedaan waxyaalihii masaalix adduunyo sidaa laynoo yidhi maslaxo adduunyo oo dhib adduunyo inooga imanayso haddii aynaan sidaa yeelin waxay yidhahdaan nahyu waa irshaad waa irshaad ahlucilmigana wax ka qabaa ma jiraan inay xaaraan tahay in kabihii lagu gashado taagnida waxaanay markaa ku xambaaraan min baab ilirshaad tahay nadbiga iyo irshaadkana farqay udhaxaysiiyaan nadbiga waxay yidhaahdaan waa waxa loo samaynaayo yacni marka aakhire un loo samaynayo irshaadkana waxay yidhahan waa waxa maslaxada adduunyo loo samaynayo ayay markaysa markaa yidhaahdeen saas yada ah ayay markaa ku xambaareen culamada qaar tacaaliishay sheegayaan waxay leeyihiin yacni taagnida in lagu gashadaa waa hay qabiixa hadduu foorarsado oo is saa ku gasho waa qaab yacni markaysaga xoogaa foolxun yacni marka weeyaan marka dee dhib baa ku sugnaan karta marka sida sahlani waa intuu fadhiisto waa in fadhiga ku gashado kabaha qaarkoodoo aan fadhiga ka maarmayn baa jira marka la gashanayo yacni marka ayaa jira laakiin calaa kulli xaal yacni kuwa ay iska sahlan tahay taagnida in lagu gashado oo fadhiga iyo taagnida mid walba lagu gashan karo aan wax dhiba iyo waxba aynu ku sugnayn ta noocaasaa culammada qaar waxay yidhaahdeen kuma sii saabsana ama waxa weeye haddii la yidhaahdo waa ku saabsan tahayna waa min baabi aladab yacni ayuunbay markaysa markaa iska tahay culammada wax xaaraan ka qabaa yani ma ogin taana saas yadaa weeye baabka saddex boqolaad baabu nahyi can tarki nnaari fi lbeyti cinda alnawmi wanaxwihi naxwihi sawaءn kanat fii siraajin aw hayrih baabu nahyi kani waa reebista la reebaayo ayuu u baab yahay can tarki nnaari dabka in lagaga tago loo daayo fi lbeyti guriga gudihiisa loo daayo dab in la diiday oo la reebay ayuu u baab yahay cinda anawmi marka la seexanayo agteeda waa naxwihii iyo waxa la midka ah yacni marka la seexanayo dabka waa in la bakhtiyaa sawaan kanat fi siraajin aw hayrih waxa isku mida inay tahay mid ku sugan laydh oo bimacnaa wax la siraadayo oo kale ku sugan sida faynuusyada iyo ashyaada la midka aw hayrihi ama waxyaalaha kaleba ha ku sugnaatay sida xaaba iyo wax la mida in lagu shiray faynus waa fanuus baa la yidhaha alfanus waa eray mucarab ah qaamuuska waa ku taallaa waxaa yidhaha midbaa waxaa ka dhintay aabbihii baa kutubtii ka dhintay markaasuu kutubtii maalinba in iibsanayey maalinti kutubtii maxaa ka hadhay alfanus almukhayad baa ka hadhay buuri alqaamuus asalkeedu inuu farris yahaan filaya laakiin waa mucarabo waa erey carabiyoobay sida u carabiyoobay inagana u soomaaliyoobay xadiidka kun iyo lix boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo shan iyo siddeetan can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal laa tatruku nnaara fii buyuutikum xiina tanaamuun nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa tatruku nnaar dabkaa kaga teginoo ha u daynina fii buyuutikum guryihiinna maa jamac weeye buyuut biyuut iyo buyuut ba'da la godo ama la hoos dhigo waa jamcu tagsiir labada wajiba bannaan qur'aankana labadaba waa la akhriyey mawdic kastay kaga timi in bacda la hoos dhigo iyo in la gudo wakadaa shuyuukh iyo shiyuukh waa la mid xiina tanaamuuna goortaad seexanaysaan dabka ha kaga teginoo ha u daynina guryihiinna ee bakhtiya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska kalena macnahaasuu ku saabsan yihin xadiiska kun iyo lix boqol iyo labiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo lixiyo siddeetan wa can abi muusa alashcariy radia allaahu canhu qaal bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abu muusa alashcari cabdullaahi bnu qays qaala wuxuu yidhi ixtaraqa baytun bilmadiinati cala ahlihi min alleyl ixtaraqa waxa gubtay beytun guri baa gubtay bilmadiinati gurigaasoo bilmadiinati madiine ku sugan ama bilmadiinati madiine gudaheedu ku gubtay oo ixtiraqa lagu tacalluq siiyo ama beytun sifada laga sifaynayo lagu tacalluq siiyo calaa ahlihi ehelkiisii buu ku gubtay min alleyli goor habeenkii ka mida yacni habeenka dhexdiisii ayuu gurigii ee ehelkiisii ku ololay ee ku gubtay falamaa xudisa markii looga warramay rasuuluullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay looga waramay bisha'nihim xaalkoodii markii looga warramay loo sheegay qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina hadihi annaara caduwun lakum ina hadihi annaara dabkani caduwun lakum cadow bay idinka idiin taho col bay idin tahay faidaa nimtum markaa doontaan inaad seexataan ficlan markaa seexateen loogama jeedo qofku isagoo hurda waxba bakhtiin maayo laakiin maxaa loo jeedaa waa muqaarabatu alficli wa mushaarafatu in ficilkii lagu dhawaaday oo la doonaa loo jeeda faidaa nimtum ay faida aradtum an tanaamuu markaad doontaan inaad seexataan fa adfi'uuha dabka bakhtiya muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim isku waafaqay labadan xadiis waxay tilmaamayaan marka la seexanaayo dabka in la bakhtiiyo si aanu dabku yani markaa guriga u gubin dadkuna aynay ugu guban marka nahyiga noocan oo kale waatay fuqahadu yidhaahdaan irshaad weeye ha yeeshee niyatulimtihaal hadduu ruuxu markaa u sameeyo u fuliyo wuxuu noqonayaa mid ajar ka helaayo oo reebista uu nebigu reebay yacni hadduu ku camalfalo arrinkii ka reebtoomo oo iska daayo oo niyatulimtihaal ku sameeyo niyo ilaahay dartii ah yacni camalfal sunnada ku camalfalayo yu'jaru calayhi waa laga ajar siinaya xadiidka soo socdaa siduu inoo tilmaamayana jirkoo kale dabka waa ku gubaa dadka oo waxay inoo soo socota xadiiska ku iman doonta fa ina alfuwaysiqata tudrimu cala ahli lbeyti beytahum siduu ugu gubayaana waxay tahay hadduu faynusya wax lamida uu yahay wuu ridayaa dabeedna wuu ka cararaya hadduu xaabo dab lagu shidayo yahay oo kale dabaduu suranaya qoriga dabadiisa dabeedna markaysa markaa uu jiidanayaa suu markaa guriga wax ka mida u gaadhsiiyo guriga wax ka mida u gaadhsiiyo saas awadeed jiirkana waa in la dilaa yani waana in laga taxadiraa xadiiskan labaad wuxuu tilmaamayaa inay ficlanba dhacday guri ku ololay reerkii ku sugnaa markii nabiga loo sheegayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dabku col buu idin leeyahay ina annaara caduwun lakum yacnii cadowoo kale idinka dhigantaa laga tilmaamaya yani siday marka u dhibayso ay wax u baabi'inayso yani marka waxa weye taasaa laga tilmaamaya marka markaad doonaysaan inaad iska baktiya ka warrama hadda laydharhkan laydharhkan hadda la shitee kahrabaaga xukunkii oo kale ma yeelanayaan bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen xukunkii oo kale kolley ma yeelanayaanoo sidii ay taasi uga imanayso kale inayna uga iman baa laga yaabaa laakiin iska bixitaanka dee iska baxaya nooc israafa ku jiri kara nooc israafa ayaa ku jira caafimaad ahaan qudheedana waxa fiican qofku meeshuu seexanaya inay noqoto madow isagoo laydhku ku baxaaya aanu seexan caafimaad ahaanna kolley taas waa la sheegay waa marka israaf baa ka iman kara laydhka haddaad bakhtiiso laambadda aad baktiisana dee halkan buu taagan yahay yani laydhkio kolley waxa weeyaan haddii uun cilladi ay timaado bakhtiinta aada bakhtiiso aad markiisa laambadihii bakhtiisaa waxba markaa ma celinayso maayo waa joogaa waa dansan yahay uuni wuu joogaa halka uu guriga ka soo gelaya haddaad ka ofgalaysana ilaa halkaasuu taagan yaho joogaa ilaa halkaa waa soo gaadhsiisan yahay ya ee wixii ka dambeeyuunbuu ka celinaysa waa xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddexiyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo toddobiyo siddeetan wa can jaabirin radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama qaal qadtu linaa wa awki'u siqa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxau yihi qadtu linaa weelka daboola wa awki'u siqa halkaa waa laga yaabaa inay ku ishkaal geliso oo markaa miyaynay yacni qudu aynay noqonayn laakiin waxa weeye ma ahee kelmaddu waa khitaagii mugti hadda waa rubaaci waa qadaa yuqadii marka qaynku waa kordhigan yihin hadulinaa'a ah weelka daboola waawkii usiqaa qarbadkana xidha yacni naaska qarbadka yacni xidha sibraarkuna waa la mide inta la laabo ayaa la xidhayaa asiqaa iyo alqirba waa bimacna waa harag sidii sibraaroo kale loo sameeyey oo biyaha loogu talagalay ayaa asiqaa ama alqirba la yidhaahdaa inaguna qarbad baynu dhaa erayga carabiga inta soo qaadanay yaro qalloocini waa yahay wa akhliqu albaab albaabkana xidha wa adfi'u siraaj layrkana bakhtiya waa habeenkii marka la seexanayo raashimadii oo afka iska kala haya waa in markaa aan laga seexan waa yahay weelkii biyuhu afka iska kala haya waa inaan laga seexan waa in la wada daboolaa waa in la daboolaa fa ina ashayaana laa yaxullu siqaa'aha maxaa yeelay shaytaanku laa yaxullu ma furaayo siqaa'a qarbad furi maayo walaa yaftaxu baaban albaabna furi maayo albaabka haddii la xidho shaytaanku ma furayo lakiin hadduu furan yahy waa iska soo geli karaa albaab furan waa iska soo geli karaa khasnad furan wax ka qaadan karaa laakiin khasnaddii haddii markaa waxaa la daboolo oo magaca allah lagu daboolo shaytaanku mana furayo waxna ka qaadan maayo dad baa lacagtii iyo dee intay dayacaan oo meelaha iska dhigaan ay hadhow odhanayaan waan waaye lacagtii dahabkii waan waaye lacagtii waan waaye hadduu doono shaytaan baa goranaya ya yani markaa farelowya hadday doonaan usoo diranaya shayaadiintooda isku shaqaysanayeen laakiin meeshii xidhan ma furi karaan meeshii xidhan ma furi karaan walaa yaftaxu baaban albaab ma furayo walaa yakshifu inaa'an weyl lama faydayo bimacnaa daboolka kama qaadaayo fain lam yajid axadukum ila an yacruda cala inaa'ihi cuudan wayadkura sma allaahi falyafcal fain lam yajid haddaanu helin axadukum midkiin ilaa an yacruda calaa inaa'ihi inuu markaa ku gudbo oo dul saaro mooyaane weelkiisa cuudan qori u saaro oo si markaa cardiya uu u saaro yacruda waa maxay yadacuhu calayhi bilcardi si ballaaru u dhigaya si gudub ah ayuu u saaraya wayadkura sma allaahi magaca allahna uu ku xuso wax kale hadduu awoodi kari waayo oo weelu ku daboolo ma hayo wuxuu helay qori buu soo qaaday qorigaasuu dul saarayaa magaca allahna waa ku xusaya bismi ayuu ku saarayaa falyafcal sidaa ha falo ha yeelo faina alfuwaysiqata tudrimu cala ahli lbeyti beytahum fa ina alfuwaysiqata tii faasiqnimada yarayd waxaa loo jeedaa jiirkee tudrimu way ku hurisaa way ku shiddaa calaa ahli lbeyti cidda guriga u ehelka ah beytahum gurigooday ku shiddaa ay ku gubtaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wakadalika bukhaarina waa soo wariyaa lyidhi alfuwaysiqatu alfara fuwaysiqadu waa jiirka weeyi markay xadiidka kale ku saarotay khamsu fawaasiq ama khamsu min alfawaasiq tudrimu wa tudrimu tudrimu erayga ahna ee tuxriqu waa gubaysaa weeye xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa waxyaalo oo aadaab ah ayuu tilmaamayaa oo marka la seexanayo in weelalka la daboolo haday tahay waxyaalaha raashinku ku jiro waxyaalaha biyuhu ku jiraan waxyaalaha saliiduhu ku jiraan waxyaalaha dufanadu ku jiraan yani dhammaan waxaa la cunayo ama wax la cunayo loo isticmaalayo waa in la wada daboolaa biyaha la cabbaayo waa in la daboolaa raashimada waa in la xidhaa oo la daboola marka ashyaada dhammaan waa in la wada daboola qarbadada waa in la xidhaa weelka biyahoo kale waa la mid iyaguna waa in la xidhaa albaabada waa in la xidhaa maaqriqulbaab laydhka waa in la bakhtiiya shaytaankuna wax xidhan furi maayo fa ina ashaytaana laa yaftaxu khalaqa xadiis kale oo lafdigan ka caamsan baa jira shay xidhan shaytaanku ma furo shay xidhan noocu doonaba ha noqdee shaytaanku furi maayo laakiin wixii furan waa geli karaa wax waa ka qaadan karaa shaytaamadu waa dhacdaa inay waxadaan haddii khasnadoo furan aad ka tagto wuu xadi karaa shaytaanku xadiiskii abu hurayra muxuu sheegay isagoo shaytaankii guranaya yani raashinkii sekada ee sakaatulfiriga isagoo guranaya ayuu ku qabtay saddex habeen buu mar walba markiisa markaa guranaya uu ku qabanayay hadda maaragta marka waa in la daboolaa yani raashimada iyo lacagta iyo ashyaadaas dahabka waa in meel ay ku ritaan dumarku ayna bannaanka iska dhigeen weliba waxaa jira xadiis tilmaamaya sanadkii inuu jiro habeen xanuun soo dego waa nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiisku saxiixuu ku sugan yahi habeen sanadka ka mida jira oo wabaa baa soo degay iyo xanuun baa soo dega wax alla wixii furan buu gelayaa xanuunnadan farabata ee kansarada iyo waxyaalaha noocaas ah iyo ashyaada la midka ah waxaa laga yaabaa inay taas asbaabta inay ka mid asbaabta inay ka mid marka maadaama uu jiro habeen sanadda ka midoo xanuun soo dego oo wax kastoo furan uu gelayo ka taxadiroo weelalkii oo dhan wada daboola waxallo wixii afka kala hayey sidiisaa ku isticmaalina weelku haddaan waxba ku jirin waa la fooririn karaa riwaayo kaleo soo aroortaa jirta wa akfiu linaa'a aw khamiru linaa'a weelka foorariya ama weelka daboola marka waxaa la foorarinayaa markaynay waxba ku jirin waa la foorarin karaa waana la dabooli karaa laakiin markay wax ku jiraan dee lama foorarinayo ille wixii baa qubanayeen weelku markuu maran yahay waa la foorarin karaa haddii kale waa in la daboolaa waa in la daboolaa lays wuxuu yidhi acaajimtu habeen markaa kaanuunulawal bisha la yidhaahdo ka mida bay iska ilaalin jireen ilaalin jirteen habeenkaa aafaa jirta waa iska waxyaalahaasoo kale waxaa loo soo raraa iska baabul istinaas weeye waxa wax lagu dhisaya maaha ya kaanuun awal waa bisha markaa disembar weeye oo bilihii markaa waxa weeye suryaaniga ahaa yani weeyaan kanuun aani waxay noqonaysaa iyadu janno noqonaysa ama january laakiin kanuun awal waa december wey calaa kulli xaal waa iska mulaxaan baa la soo naqlinayaa laakiin muctamadka maaha waayo dee sharcigu taa inuuma sheeg sanadkaa lagu sii daayey bilmucayana kuma ogin oo midaynu ku garanayno maaha waa yahay hadduu qofku waayo weelkii wuxuu ku daboolo qori iyo wax la miduu saari karaa marka waxa weeye waa in markaa sidaa la sameeya marka guriga la xidhayo magaca allah waa in lagu xidhaa weelka lagu daboola magaca allah lagu daboola waxaa lii sheegay dadka qaarkood ay yidhaahdeen wax walba waxbaa naga gurnay ilaa waxa weeye marka cuntadii la karsanayey baacadkii lagala baxayo markaasaa la waayay dee waxa weeye dabooloo magaca allah ku daboola markaad daboolaysaan bismillaahi dhaha ya yacni sidaa sameeya adkaartana waa inaad loo akhristaa si sharkaa shayaaiinta iyo ashyaada looga badbaado fa ina alfuwaysiqata tudrimu cala ahlilbeyti beytahum jiirka waa faasiqad weeyaane waxay ku hurinaysaa ku shidaysaa oo ku gubaysaa ciddii guriga u saaxiibka ayd gurigooda baabu nahyi can itakalluf waa reebista laga reebaayo baabkeedii can itakalufi iskallifaadda laynaga reebaayo ama la diidaayo in la iskallifo wa huwa takallufku ficlu wa qawlu maa laa maslaxata fiihi bimashaqa waa in la sameeyo waxaan maslaxa ku sugnayn ama la yidhaahdo waxaan maslaxa ku sugnayn bimashaqatin dhibna lagu yidhaahdo ama lagu sameeyo wixii takallufa waa in laga fogaadaa yacni yusriga iyo sahlanaanshaha waa in lagu dadaalaa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajr waxaad ku tidhaahdaa wax mushqaayada idinku weydiisan maayo diinkan idin gaadhsiinayo wax mushqaayada idinkuma weydiisanayo wamaa ana min almutakallifiin anna kama midihi kuwa iskallifa kama midihi anigu kama midihi kuwa iskallifa oo waxaannu cilmi u lahayn ama ogayn yacni kuwa sheega kama midihi yacni shay aanan ogayn ma sheegaayo waxaan sheegayaa waxay tahay wax lay waxyooday weeye takallufku waa caam oo yacni takallufkao dhan in layska ilaaliyo oo suhuulada markaysaga lagu dadaalo baa laga qaadanaya qofku waxaanu garanaya inuu isku kallifana waa takallufkii bay soo gelaysa ou is yidhaahdo ka hadal ama samee waxaanad garanayn aanu hagaajinayn qofku xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal nuhiina can takalluf yacni kitaabka waxay ugu dhacday sida markaa muxaqiqu um, sheegaayo waxay ugu dhacday markaysa markaa ibnu cumar laakiin waa cumar wa can cumara radia allahu canh cumar bnu khadaab waxaa bukhaari ka soo wariyey qaala inuu yidhi nuhiina can takalluf waxaa nalaga reebay takallufka ayaa nalaga reebay inaanu iskallifno baa naloo diidoo nalaga reebay wuxuu noqonayaa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga mawquuf buu ka yahay laakiin xagga xukunka marfuuc buu ka yahay xukmu rafci buu leeyahay yaa ka reebay yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ka reebay rawaahulbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey marka takallufka in laga fogaado wax kale iska daayo marti markaad martisoorayso waxaana daaqa iyo awood u hayn ha isku kallifin waxaad kari karayso ku martisoor nuhiina can takalluf yacni waxa weeye takallufkii waa na laga reebay marka taasna yani waxa weye wax badan baa soo geliya wax badan baa soo gelaya nuhiina can itakalluf basaatada la doonaya iyo sahlanaanshaha taasaa la rabaa ya xadiiska kun iyo lix boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo siddeetan wa can masruuqin qaal dakhalnaa calaa cabdillaahi ibni mascuudin radia allahu canh masruuq ibni alajdac waxa waa taabici weyn oo min kibaari taabiciin ah mukhadaramiintii buu ka mid ahaa waa masruuq ibn ljdac alwaadici qabiilka waadica ayuu ka tirsanaa ka dhashay wakhtigii nebigana muumin buu ahaa laakiin nebiga lama kulmin marka waa mukhadaram marka dabaqada ugu horraysa taabiciintuu geliya qaala wuxu uhi dakhalnaa waxaan u soo gallay calaa cabdillaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud baan usoo galay gallay radia allahu canhu waa min alcabaadila sooma kadalik cabdullahi bin mascuud miyaan min alcabaadi lahayn ya kuma jiro waayo uu ka dhimasho horreeyey waayah waa saa loo sheegay weeye alcabaadila isilaaxan cidda la yidhaahdo cabdullahi bin mascuud kama mid aha oo marka alcabaadila la leeyahay loogama jeedo saxaabi kastaoo magaciisa cabdullaahi la odhan jiray loogama jeedo saxaabada la odhan jiray magacoodu ahaa cabdullaahi way fara badnaayeen laba boqoloo saxaabi ama ka badan bay ahaayeen bacdibaaba gaadhsiiya ilaa saddex boqoloo saxaabi bay gaadhayeen ha yeeshee cid gaara ayaa cabaadilo ku caanbaxdo istilaaxan loo yaqaanaa in la yidhahdo cabaadilo la yidhahdo cabdullaahi bnu cumar iyo cabdullahi bnu cabbaas iyo cabdullahi bnu camr bn caas iyo cabdullahi bnu zubayr ya yacni waxa weeye cabaadilada kuwaasaa la yidhahdaa abnaa'u cabbaasin wa camrin wa cumar wabnu zubayri hum alcabaadilatu lqurar wabnu zubayri hum alcabaadilatu lqurar eedkaa sujaaci baa loo nisbeeyaa sujaaci waa bidammi assiin maaha sida carabada ku caanbaxday sajaaci in la yidhaahdo waa hala qaala wuxuu uhi dakhalnaa calaa cabdullahi bn mascuud marka cabdullahi bn mascuud horuu dhintay oo labayo soddonkii hijriga ama saddex soddonkii hijriga ayuu dhintay saxaabadan kalena xoogaa cimrigoodu waa dheeraaday dadka ayaa cilmigooda u baahday markaasa masaa'isha la fatwo weydiin jiray markaasay ka jawaabi jireen cabdulahina saasuu yidhi cabdulahigi kalena saasuu yidhi cabdulahi yacni siday caynkaa u lahaayeen ayaa la yidhi cabaadilada saasay tiri saasaa cabaadila ay ugu caanbaxeen qaala dakhalnaa calaa cabdullahi bn radia allaahu canh wuxu uhi waxaan u soo gallay cabdullahi bn fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaas halkan waxaan baraarujinaya dadka qaarkood markay asmaadan akhrinayaan cabdulaahi bni mascuud hadday dhacdo inay kala gooyaan bini bay odhanayaan bini binina wax jira maaha ibni waa in la yidhahdaa ba'du maaha mid hoos dhigan maaha ba'du way reeban tahay kelmaddu waa ibni oo hamsatu wasli bay ahaydoo maadaama ay dhex dhacday bayna calamayn ay dhex dhacday ya midkoodna ka kale aabbe u ahaa wax u dhexeeyaana aynay jirin saasaan hamsada loo qorin laakiin in bini loo akhriyo oo la yidhaahdo waa yani marka binu ama bini ta noocaas waa ala waa arrin ala ah aan weji lahayn qaala dakhalna cala cabdillaahi bni mascuud radi allahu canh cabdullahi bni mascuud baan u soo gallay buuri faqaala uhi yaa ayuha annaas dadow man calima shayan falyaqul bih kii shay garanayaa ama ku kastoo shay garanayaa falyaqul bihi ha yidhaahdo ha ku dhawaaqo ha sheego waman lam yaclam kii aan garanin falyaqul ha yidhaahdo allahu aclam allah baa u aqoon badan allah baa garanaya tafdiil inaad u fasirtana wax maanic kuma sugna allahu aclam allah baa u aqoon badan fa inna min alcilmi cilmiga waxaa ka mid a an taquula inaad tidhaahdo lima laa taclamu wixii aanad garanayn allahu aclam allah baa garanaya ama allah baa u aqoon badan inaad tidhaahdaa waxay ka mid tahay cilmigay ka mid tahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi tacaala allah isagaa korreeye linabiyihi sala allahu alayhi wasalam nebigiisii wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajr qul waxaad tidhaahdaa maa as'alukum calayhi min ajr idinku weydiisan maayo diinka gaadhsiintan idin gaadhsiinayo wax mushqaayadiiyo ajara idinku weydiisan maayo wamaa ana min almutakallifiin anna kuwa iskallifaaya ma ihi oo waxaanu garanaynin ama aanu ogayn mid markaa sheegayo isku kallifaya inuu wax ka sheego ama ka warramo ma ihi waxaanan arkin ma odhanaayo waa arkay waxaanan maqlin ma odhanaayo waa maqlay waxaanan garanayn ma odhanaayo waa garanayaa wahaakada asarkani wuxuu tilmaamayaa cabdullahi bn mascuud inuu yidhi qofkii shay garanaya oo cilmi uli ha sheego kaan garanayna ha ka gaabsado ha yidhahdo allahu aclam waa laynoo diiday waxaynaan cilmi u lahayn inaynu sheegno waa laynoo diiday walaa taqafu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn bal waxaa lagu daray ashyaada muxaramaadka ah inuu qofku diinka ka sheego waxaanu cilmi u lahayn ya wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun marka shayga aanu garanayn dadka garanaya waa inuu weydiiyaa haddii isaga la weydiiyana waa inuu yidhahda allahu aclam nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu wax weydiiyo waxay odhan jireen allah wa rasuuluhu aclam marka shaygaa garan waayaan ama ishkaal ka yaro galo allah wa rasuuluhu aclam bay odhan jireen markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday dabadeed ma la odhan karaa allah wa rasuulu aclam culammada mucaasiriinta qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyooday dabadeed allahu aclam keliya waa in la yidhaahdaa sida xadiidkanba ibn cumar u odhanaayo waman lam yaclam falyaqul allahu aclam bakri abu zayd kitaabkiisa mucjam almanaahi allafdiya wejigaasuu ku marayaan mashaayikh kale oo mucaasiriinna waa mareen laakiin sida culamo kale ay mareen ee saxiixana ahi waxa weeyaan masaa'isha wixii umuur diiniya ah markuu nebiguba noolaa calayhi salaatu wasalaam sidii loo odhan karaayay allah wa rasuulu aclam ayaa markuu nebigu dhintay dabadeedna loo odhan karaa allah wa rasuulu aclam laakiin waxyaalaha hadda adduunyada ka dhacaya ee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxii aan loogu sheegin lama odhanaayo allah wa rasuulu aclam la odhanaayo oo waxyaalaha marka adduunyada de ka dhacaya nebigu mi wada og yahay qadarkii loo sheegay bes inay dhici doonto ayuu ka ogyahay laakiin wixii aan loo sheegin ee loo waxyoon waxyaalaha adduunyada ka dhacaya kama warqabo ashyaadaa dhacayana inay dhici doonaan baa nebiga hore loogu sheegay laakiin ficlan inay dhacday iyo tafsiilka marka ay u dhacday yacni marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam miduu markaa ogaanaya maaha innaka laa tadri ma axdasuu bacdak waa ka xadiiska saxiixu tilmaamayay ma garanaysi waxay dabadaa soo darisiiyeen innaka laa tadrii maa axdasuu bacdak saas aawadeed waxyaalaha umuurta dunyawiga ah allahu aclam keliya la odhanaya laakiin umuuraha diiniga ah nebigu calayhi salaatu wasalaam nubuwadii iyo risaaladii uu ku sifaysnaa sidii buu ugu sifaysan yahay cilmigii uu ku sifaysnaana sidii buu ugu sifaysan yahay marka allahu warasuulu aclam baa la odhanaya allahu aclamna waa la odhan karaa maanic kuma sugna laakiin miday mamnuuc tahay ma aha in la yidhaahdo allahu warasuulu aclam waayo cilmiga diinigaa nebiga isagaa loo waxyoodo lagu soo dejiyey oo ummaddana isagaa soo gaadhsiiyey ama arrinka ku saabsan in la yidhaahdo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu nabigu geeriyooday dabadeed ma isticmaalin ereyga ah allah wa rasuulu aclam taa waxaa ku sugan nadar waayo waxaa soo aroortay bacdu alaahaar oo saxaabada qaarkood ay odhanayaan allah wa rasuulu aclam bacda wafaati rasuuli sala allahu aleyh wasalam ay odhanayaan oo hal asar iyo laba toonna aan ahayn ee asaar mutacadida baa sidaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood ka soo aroortay saas aawoodee calaa kulli xaal wuxuu umuuro diini ah allahu aclam iyo allahu warasuulu aclam mid walba waa la odhan karaa cilmigay ka mid tahay ruuxu waxaanu garanayn inuu yidhaha garan maayo ya oo yidhahdo allahu aclam la adri hadduu yidhahdana waa markiisa marka la ishkaal allahu aclam hadduu yidhahdana waa fiicanta haakada aayadda waa u soo deliishaday cabdullahi bn mascuud wamaa ana min almutakalifiin marka wuxuu tilmaamayaa shayga aanu cilmi u lahayn qofku inuu doono inuu ka jawaabo inay ka mid tahay min atakalluf takallufka inay ka mid tahay saas aawadeed bay a'immadu waxay ahaan jireen qaar farabadiyo laa adrii ya falkullu min ahli lmanaaxi alarbaca yaquulu laa adrii fakun muttabica marka saaxib almaraaqa odhanaayo imaam maalik masaa'il baa la weydiinayaa mar la afartan mas'alay ahayd marna la yidhaahdo siddeed iyo afartan mas'alay ahayd ya badankii wuxuu odhanayaa laa adri laa adri laa adri laa adri wax yar buu ka jawaabaya mar waxaa la yidhahaa labiyo soddon mas'alo ayuu ka yidhi laa adri ma maalik buu ahaa mise imaam kaluu ahaayo a'immadii salafka ka mida nin baa u imanaya masalada iga warran buu odhanaya xukunkeedu waa maxay markaasuu garan maayo markaasuu meel fog baan ka imi halkaasaa layga soo diray soo weydii baa laygu yidhi maxaan dadkii ku idhaahdaa wuxuu uhi waxaad ku tidhaahdaa waxaan u tegay isagaan waxba garanayn yacni qadarka naftooda inay ilaaliyaan oo ay isku kallifaan waxaynay cilmi u lahayn iskumay dayi jirin haddii masalada xoogaa yara ishkaal kaga yara jiro bay iska dhaafi jireen halkaa hainoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfir